raxim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsl allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu lwasaaya dardaaramadii ayuu baabu yahay alwasaaya waa jamcu wasiya wasiyadana waxaa la yidhaahdaa waa cahdun khaasun mudaafun ila maa bacda almowt waa dardaaran ama ballan khaas ah oo cid gooniya loogu talagalo loona tiiriyo ruuxu markuu dhintay kadib ama dhimashadiisa kadib loo tiiriyo bimacnaa waa dardaaranka ama qoraal ha ahaado ama afka ha ahaado uu ruux dardaarmo inta uu nool yahay uuna ku xidho dhimashadiisa kadib waa siismo ama bixin ku xidhan dhimashada kadib marba haddii ay noqoto dhimashadayda kadib baad qaadii leedahay dardaaran bay markaa noqonaysa wixii intuu nool yahay uu bixiyo oo uu ku tasarufo taa dardaaran lama yidhaah laakiin marba hadduu bacda mowtihi ku xidho dhimashadiisa kadib hadduu ku xidho siismada markaas waxay noqonaysaa xukmu dardaaran bay qaadanaysa axkaam badan buu marka leeyahay dardaaranku can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal lay wasalam rasuulku qaala wuxuu yidhi maa xaqu mri'in ruux xaqiisu ma ahaanin ruuxaasoo muslimin muslim ah ruuxaasoo lahu isaga uu u sugnaaday shay-un shay shaygaasoo yuriidu uu doonayo an yuusiya inuu dardaarmo fiihi dhexdiisa muslimkaasoo yabiitu baryaya leylatayni laba habeen baryaya xaqiisu ma ahaanin ilaa walxaal wasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun ay tahay mid qoran cindahu agtiisa mid qoran ay tahay mooye muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa soo saaray bal waxaa soo saaray sittadaa soo saaray lixdaa way wada wariyeen ruux muslim ah xaqiisu ma ahaanin garna maaha wa oo wuxuu inuu dardaarmo doonayo xoolo uu inuu dardaarmo doonaya leh lahu shay-un yuriidu an yuusiya fiih waxbuu leeyahay inuu dardaarmona waa rabaa lama habeyn inuu baryo isagoo dardaarankiisu uusan qornayn xaq ma aha wey haddiiba laba habeen soo wareegto waa inay dardaarankiisu qoran yahay wuxuu dardaarmoba hadduu leeyahay haddana uu doonayo inuu dardaarmo riwaayo kale waxay leedahay oo ibn cabdilbar iyo taxaawi ay soo saareen fi sanadin saxiix laa yaxilu limri'in muslimin lahu maal xalaal umaho uma banaana ruux muslim oo xoolo leh saasuu ka cabirta laa yaxilu xalaal uma aha ayib maa xaqu mri'in iyo laa yaxilu laa mafhuuma laha bay leeyihi kelimadaasi laa mafhuuma laha maxaa yeelay gaalka laftiisa hadduu dardaarmo dardaarankiisu waa fulaya ijmac buuna soo guurinaya ibnmundir saas macna marka muslimiintaasi waxay leeyihin tahyiij baa loola qastaya in yani ruuxa lagu lagu dhiirigeliyo ama lagu eh, mxuu ahaaye eh, mxuu ahaaye lagu lagu lagu tirtirsiiyo ayib labada habeenna waxa looga cabiray bay leeyihin wixii laba habeen ka yar waa wakti yar laakiin laba habeeniyo wixii ka badan saddex habeen gaadhaay ruuxa dardaarankiisu inuu mar walba cusboonaysiiyo qoro hadday wax isbedeleen taasay faaideynaysa waxaa aada loogu muraysaye ruuxu markuu dhimanayo inuu dardaarmaayo xukunkeedu ma waajibba ah, mise waajib mehe waa sunno inay waajib tahay cumuuman ayaa waxaa ku tegay koox ka mid a ah culimadii salafka rag taabiciintii ka mid a ah cataa iyo zuhri abu mijlis iyo alxat bnu musarif bayhaqina wuxuu ka sheegay inuu sidaa qabay alimaam shaafici fii qowlihi lqadiim waxaa sidoo kale ku tegay inay waajib tahay wasiyadiiu dardaaranku isxaaq ibnu rahawiya iyo daawuud azaahiri iyo ibnu xasmi waxaa rajaxay abu cawaanat alisfaraayini iyo ibnu jariir culimaa qabta marka inay wasiyadu ay laazim tahay dardaaranku inuu waajib yahay waxayna deliishanayaan xadiidka daahirkiiso maa xaqu mri'in muslimin iyo riwaayada kale laa yaxilu limri'in muslimin lahu maal wujuub bay faa-iideyn bay leeyihi aayaddiina way deliishadeen kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalidayn walaqrabiina bilmacruuf inuu waalidka iyo qaraabada u dardaarmo yaa korkiisa lagu qoray marka qoraal baa laga cabiray bay dheheen wejihi baa laga cabiray adiga culimadaasi saasay qabaan badankoodta culimada kale waxay qabaan waa culimadu say u badan yihiine inay un sunno tahay ibn cabdilbarna sidaasuba ijmac inay tahay sheegay lakiin ijmacaasi sax ma ah masaladu waa khilaafiya ayb waxaan la ysla diidanayn in dardaaranku uu waajib yahay markuu ruuxu xaq lagu leeyahay ama deyn baa lagu leeyahay ama ammaanooyin buu hayaa deynta iyo ammaanooyinkaana si kaloo dadku dadkii lahaa ay ku gaari karaan ma jiro inuu dardaarmo mooye marka isagaa inay laasim tahay waa waa laysla ogolya maxaa yeelay xaq bini aadam oo dayacmaya ayay markaa wasiyadu xifdintiisay dariiq u noqotay markaa waa markii ama dayn iyo xuquuq lagugu leeyahay ama ma ahe ammaano aad hayso ay noqoto inaad ka dardaaranto markaasi waxay leeyihiin waa laazim taana waa laysla ogolya man inta kalea laisku khilaafi mooye laakiin markii xuquuqda bini aadamka lagu xifdinayo taa iyada hadal joogo man marna dardaaranku xaaraan buu noqon oo waa markii aad ku dhimayso dadka dadka dhaxal kale iyo dadkii qaraabadii markaad dardaaranku uu noqdo midaad dadka ku dhimayso markaana xaaraan bay noqonaysa saas daraadeed baa qur-aanku hayra mubaarin waa inuusan dadka lagu dhibin cabdillahi bni cabaas radi allahu canhu aar saxiixa waxaa ka sugan inuu yidhi alibraaru fi lwasiyati min alkabaa'ir buu yidhi ah, dardaarankaaga inaad dadka ku dhibto oo ama dad xaq laha aad ku qadiso ama kuwo aan xaq lahaynba aad siiso ama xuquuq aadan lahaynba aad dardaaranto dunuubta waaweyn bay ka mid tahay dunuubta waaweyn ayay ka mid tahay buuri saas macnaha isnaadi saxiix ay kaga sugan tahay saciidi mansuur iyo keyrkii baa soo saaray marka muxuu ahaaye muxuu ruuxu dardaarmi karaayo u bannaan xoolihiisa maxaasu bannaan way soo socotaa laakiin markay noqoto dadkii dhaxalka lahaa in lagu dhibo ama dadka qaarkoodba aad ku dhibayso dembi weyn bay markaa noqonaysaao ma bannaana macnaha وعn sacd بn abi waqaasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi yani waxaa loo leeyahay dardaaranku ha qornaado mar walba ruuxa muslimka ah waa inuu ahaado cala isticdaad lilmowt inuu mar walba geeri u diyaarsan yahay baa la rabaa lanna ilbiriqsi kastaa lagugu imaan karaa sooma marka adigoo kala yaallo oo kala daadsanyan ha lagugu imaanin adoo waxaa ku tartiibsan yihiin ha lagu yimaado caawa haddii lagugu soo guuro oo adoo waxba kuu habaysnayn oo ammaanaad iyo daymo iyo wax walba kala daadsan yihiin caawa lagu yimaado soo wax walba wax badan dayacmi maayaan yaa mas-uulka ah marka adaa mas-uulka ah marka nooc taxadara ku jira xadiiska waxaa ka muuqda nooc taxadara ruuxa muslimka mar walba inuu taxadar ku jiro iyo diyaargarow macna وcan sacd bn abi waqaasi radi allahu tacala canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ana anugu duu maalin nin xoolo u saaxiibaan ah saxaabada raggii xoolaha laha buu ka mid yahy walaa yarifunii imana dhaxlayo ila bnatun gabadh mooye oo lii aniga ii sugnaatay waaxidatun oo mid ah wax caruur ah ama wax dadana hal gabadh baa idhaxlaysa oo dad kaloo idhaxlamaba lihiba afa atasadaqu ma sadaqaystaa bisulusay maali xoolahayga saddex meelood laba meelood saddex meelood marka loo kala dhigo laba meelood ma sadaqaystaa yani meesha kalena dee gabadhu uga tegi rabaa laba meeloodna uu sadaqaysan rabaa uu xanuunsanayay markaa qaala nebigu wuxu yhi sal lay slam laa maya markaasa wuxuu yidhi qultu waxaa idhi afa atasadaqu ma sadaqaystaa bishatrihi xoolahayga niski haddaad saddex meelood laba meelood ii diiday nis marka aan sadaqaysto niskaa ilan ka yar sooma laba meelood niskaa ka yar nis marka aan sadaqaysto ayb qaala nebigu wuxuu yhi sal lay wasalam laa maya niskana ha sadaqaysan qultu waxaan idhahay waxaan idhi afa atasadaqu ma sadaqaystaa biuluihi xoolahayga saddex meelood marka meel aan sadaqaysto afa atasadaqu ma sadaqaystaa biuluihi maalka ulukii saddex meelood meel qaala nabigu wuxu uri sal lay wasalam aulutu wuluu kaiir aulu ah, auluti saddexda waa la xarakayn karaa saddexda xarakada waa la xarakayn karaa aulufa haddii la yidhaahdo oo sa'da la kor dhigo ficil baa loo qadaraya mafcuul ahaan bay noqon ama iqraabaa lagu nasbinaya aulua ay sami ulua yani ulika magacaw saasay noqon karta haddii la hoos dhigo athuluti la yidhaahdana waxay noqonaysaa xarfujar baa markaa lagu jirayaayo awsi bithulu bay noqonaysaa dardaaran saddex meelood meel haddii la godana saddex icraabood baa ku bannaan athulu haddii la godo sida hadda inoo qoran aniga ii qoran kolle athulutu hadday noqoto ama ficil baa loo qadari waxay noqonaysaa yajuuzu ulufu faacil bay noqonaysa saddex meelood meeshaasi way bannaan tahay ama mubtaduu noqonoo khabarkiisii xadfanya aulu jaaizun saas man ama khabar buu noqono mubtadihii baa la xadfaya wahaakada intaba waa bannaanta marka aulu ulukii ayaa jaa mid bannaana iska dheh wauluu uluskuna kaiiru waaba badan yahay saddex meelood meelbaa weliba sii badanba iyadaaba sii badanba laakiin iyadoo sabaqayso markaasaa nabigu u cilayay sal lay slm maxaa xoolaha haddayba hal gabadh dhaxlayso xoolahan intooda badan ka tag maxaa loo leeyahay waay ma hormasado oo loo fasaxo inuu dardaarmo oo sadaqaysto ayb ciladiibu marka nabigu u sheegaya sal lay aslam inaka adigu buu yihi sacdow an tadara inaad ka tagto warasataka dadka ku dhaxlaya akniyaaa ayaga oo taajiriinoo waxhaysta oo dadka ka beegtooma ayaa khayrun ka khayr badan min an tadarahum inaad ka tagto caalatan iyagoo caydh ah oo fuqara ah oo yatakafafuuna gacmaha u hoorsanaya annaasa dadka ah, iyagoo gacmaha dadka u hoorsanaya dawarsanaya oo baahan inaad ka tagto waxaa ka fiican ayagoo waxhaysto oo dadka ka kaaftoon inaad ka tagtaa ka khayr badan bu nabg sal lay slam muttafaqun calayhi buhaariy muslim baa soo saaray alfaad fara badanna wuu leeyahay sidan isagoo ka dheerna wuu yimid laakiin ujeeddada hadda laga leeya waxa weeye ruuxa haddii loo ogol yahay inuu dardaarmo markuu xanuunsanayo oo xoolihiisa dhimashada kadib inuu qaar ka mida sadaqaysto ila dardaaranku saas weeye qadarkeebaa loo ogol yahay waa xadiisku wuxuu inoo sheegay qadarka loo ogol yahay waa saddex meelood meel intaasuu sadaqayn karaa oo uu qaybin karaa oo uu dad u kala dardaarmi karaa ama hal ruux ruuxuu wada siin karaa ayib wixii intaa ka badan maya waa goorma waa markuu ruuxu leeyahay dad dhaxla ulukaas buu dardaarmi karaa weliba xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqda inuu ka sii yareeya fiican inuu ka sii yareeyo xaggee laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa hadalka nabiga sal lay slam uu yidhi wthulusu kaiir soma meesha waxaa ka muuqata inuu nabigu weliba sii jecel yahay in uluka laga sii yareeyo saas daraadeed cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu kama fii saxiixi lbuhaari wa muslim wuxuu dhihi jiray low ana annaasa qaduu min athulusi ila arubuc waxaan jeclaan lahaa buuhi dadku inay intay ka hoos mariyaan oo ka yareeyaan uluska ilaa rubuc inay gaadhsiiyaan afar meelood meel inay oo dardaarmaan fulidkana ay ka oo ka yareeyaan baan jeclaan lahaa buy maxaa yeele rasuulka wuxuu yidhi sal lay aslam aulu waulu kaiir bu rasul sal sl nabigu maadaama yii waulu kaiir ayuu wuxuu ka fahmay cabdullaahi inay macnaheedu tahay ulidka ha laga sii yareeyo sax ulidka waa laguu ogolya laakiin maxaa ka fiican inaad weliba ulidka kasii yarayso oo saddex meelood meel waxalila afar meelood meel oo kaleeto inaad sulaqayso inta kalena aad uga tagto dadka dhaxalka leh ayib ulu gallagaray intaa waa lasla ogolyahay intaa waa laisla ogol yahay inuu ulu ruuxu dardaarmi karo saddex meelood meel yuu u dardaarmayaa waa inoo soo socotaa yaa laguu ogol yahay inaad u dardaaranto ulukaas way soo socotaa yada laakiin xoolahaaga ulus baad dardaarmi karta wixii ulus ka badan intaad nooshahay inaad bixiso sadaqaysaan la ogol yahay aadanna xanuunsanin haddaad xanuunsato xanuunkii makhuufka ahaaye aada loo badinayo ama adigu aad u badinayso inaad u dhimanayso haddaad gasho waxay leeyihiin culimmadu wixii lagu bixiye xanuunkaasi dardaaranku la xugum yahay kaas xugum dardaaran buu qaadan bay leeyihin leanna ninkaas markaasi naf baad u yaabtay sooma wax kala sayrsayr baad gelaysaa marka marka waxay leeyihiin xugub dardaaran bay markaa qaadanaysa sadqa caadi qaadan mayso sadaqa caadiya waxay qaadanaysaa xoolahaaga aada xor u tahay intaad noosheeda caafimaad qabto saas daraaddeed waa kii nabigu yuri sal alay aslam ha sugina ilaa intay kugu timaado aad ka tidhaada hebel intaasuu lahaa hebelle intaa hala siiya ha sugina intaad caafimaad qabtood fayowdaa baxso saas macna ayib culimadu waxay isla ogol yihiin ulus wixii ka badan in uusan bixin karin ciddii leh dad dhaxal leh ciddii qaraabo dhaxlaysa leh ulus inuusan ka badin karin ayb markaasay isku khilaafayaan qaar waxay leeyihin uluska ayaa mustaxab ah qaar waxay lein in laga yareeya mustaxab ciddii cid dhaxashaba aan lahayn xoolaha wuu shaqeeyey wax dhaxalana mabalaba qaraabo dhaxasha ma leh kaa isaga maxaa u fiican ma u bannaan tahay inuu xoolihiisoo dhan wada dardaarmo mise isaguna kanoo kale waay ilan sacad nebigu muxuu ku yidhi wuxuu yidhi sacad nebi allow gabadh baan leeya waxay dhaxlaya sooma ayib ninkii cid dhaxlaysale hele walaa gabadhna ha noqotee asaga xukunkiisa waa caddaaday wax dhaxashaba ruuxaan lahayn ka war xoolihiisa ma wada dardaarmi karaa mise isaguna fuliskaas unbuu dardaarmi karaa kama badin karay waa masaladii culimadu ku kala tagayaan isku khilaafayaan alimaamu maalik iyo usaaci iyo riwaaya can axmed waxay qabaan inuu uli uusan ka siyaadin karin xataa yuusan cid dhaxashaba lahayn la-aaninba wixii ulika aan ahayn asagu tasarufkiisa ma lehee waxaa la geynayaabay leeyihiin baytulmaalka muslimiinta iyo bangiga muslimiinto muslimiintaaba leeda isagu mabalahaba muslimiintaasaa ku tasarufaya laakiin isagu inta uu ku tasarufi kara uu dardaarmi karayo waa un uliki sidaasay leeyihin ayb laakiin alimaam abu xaniifa iyo muxuu ahay isxaaq ibnu rahwiya waxay qabaan xoolahoo dhan wuu dardaarmi karaa maxaa yeelay bay leeyihiin nebigu sal lay wasalam wuxuu ku cileeyey sulis ha ka badinin markuu nebigu yidhi wuxuu cillo uga dhigay inaka antadara warasataka agniyaa sooma dadka ku dhaxlaya inaad ka tagto ayagoo wax haysta yaa ka fiican oo ka khayr badan inaad ka tagto ayagoo baahan oo gacmaha horsanay soma warasataka baa le ayib ruuxii cidnaba aan ka tegaynin hadda maxaa xoolihiisa looga reebi waaya inuu dardaarmo ciladiibaa marka meesha ka baxdayo an tadara warasataka isaga ma haysatade walxukmu yaduuru maca cilatii wujuudan wa cadamahu marba haddii ciladii la waayo xukunkiina waa la waayay isaga marka waa loo fasixi bay leeyihin man dhankaas marka masle khilaafiya waa laisku khilaafayaayo khilaafkaasaa culimada dhex yaala saas man an caaishata radi allahu canha ana rajulan ata anabiya sal lay aslam marka waxaa la doonayaa eh, muxuu ahaayey eh, haddii aad eh, aada noqoto xaalad aad dardaaranto aad gaadhayna dardaarankaaga waxaa la doonayaa inaad cadaaladda ka tegin oo aadan siyaado ku kicin haddii inta aad nooshahay ay noqoto inaad sadaqaysatana ayada lafteeda cidaad ku sadaqaysanayso haddii dadkii qaraabadaadii caruurtaadii iyo dadkaagi ay noqdaan cadaalad baa loo baahanya waataan soo marnayo qisadii nucmaan ibnu bashiir iyo soo marnay waad garanaysaa kitaabkii hibada can caaishata radi allahu canha ana rajulan ninba ata nabiya nebiga u yimi sal lla alay wasalam faqaala markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ina ummii hooyaday uftulitat si kada abaa loo dilay uftulitat waa la simiyey uftulitat si kada abaa loo qabtay ama loo qaaday nafsuha nafteedii walam tuusimana ayna dardaarmin ftulitat waxaa laga wadaa bimacnaa ukhidat nasuha faltatan faltadana waxaa la yidhahdaa bakta yani si kada ah oo lama filaan ah oo yani baa naftii looga qaaday wa yani ruux dadka oo mawtulfajihu ku dhaco geerida kadadaa ah, oo sida lama filaanka dadka ugu dhacdo degdega u dhimanayo saasay u dhimatay ina ummii hooyaday iftulitat nafsuha nafteediibaa si kadaa loo qaadayoo si kadaa u baxday walam tuusi mana ayna dardaarmin wa adunnuhaa waxaanan u malaynayaa buu yidhi low takallamna hadday hadli lahayd oy jaanisay ku hadasho heli lahayd tasadaqad inay sadaqaysan lahayd markaas geeridu ku timid hadday jaanis heli lahaydna waxay ila tahay inay uun sadaqa dardaarmi lahayd inay wax sadaqaysato laakiin jaaniskii baaban la siininba si kadaa nafta looga qaaday afalahaa ma u sugnaaday buuhi ajru wax ajira ma u sugnaaday in tasadaqtu haddaan sadaqaysto canhaa xaggeeda haddaan ka sadaqeeyo anigoo wiilkeediia markay dhimato kadib haddaan sadaqa u bixiyo ajir ma ka helaysaa qaala nebigu wuxu uri sal lay slam nacam haa ajir way ka heli u sadaqay bu rasulku sal lay slm muttafaqun calayhi wallafdu lafdiguna limuslim buu u sugnaaday ayib xadiidku wuxuu tusi calaa mashruuciyati alwasiya dardaaranka inuu mashruuc yahay waxaa kaloo culimmadu u deliishanaya in dardaaranku uusan ruuxii markaasi xaq aan dayacaynin inuusan laazim ahayn waxagee laga qaadanaya haweenta sida kadadaa u dhimatay dardaaranna uusan u qornayn nebigu wax canaana kama soo jeedinin markii loo sheegay waxay kutusi markaa haddaadan xuquuq dayacmaysa ayna jirin dardaaranku waa mustaxab oo waa sunna mooye laazim ah xadiidkii hore oo maa xaqu mri'in lahaa kitaabka bilowgiisa aan kusoo bilownay kaas ayaa kani wuxuu kutusayaa oo uu fasirayaayo wuxuu leeyahay haddii markaasi aynan ahayn si laga fahmay haddayna markaasi xaq dayacmaya jirin ama dayn ama amaano dayacmaysahay markaa laazim inaysa ahayn bay u deliishadeen oo dee lama eedaynin haweenta iyada waxaa xadiiska laga faa'idaysan waxyaalaha meydka gaaraya markuu dhintay kadib inay sadaqadu ka mid tahay sadaqadu inay ka mid tahay sadaqadaas maxay tahay xadiidka waxaa sii fasiray ariiq kaleeto oo nasaa-i uu soo saaray ibnumaajah labaduba oo muxuu ahaayey sacd wuxuu rasuulka ilahi wuxuu ku yidhi ya rasuul allah ina ummii maatat afa atasadaqu canha hooyaday waa dhimatay sadqa ma ka bixiyaa nabigu wuxuu yihi ha ha markuu ku yidhi buu su-aal labaad weydiiyey wuxuu ku yidhi faayu sadaqati afdal sadaqada aan hooye u bixiye sadaqa loo bixiyo teebaa ugu fadli badan buui waxaan u bixiyo markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam saqiyu lmaa biyo waraabintood ah, biyo ay dadku intifaacsadaan ceel ama in laga cabo u bixi ayib lafdigaasi nasaa-ibulmaaja baa soo saaray su-aashaasi la socoto sheekh albaanina wuu taxsiirinaya waxay faa'iideynaysaa xadiidka siday u fahmeen wadaadda soomaaliyeed ma ah wadaadda soomaaliyeed baa waxay u fahmeen sadaqada haddii meyd loo sheego xoolo la qalay u fahmeen sadaqada haddii meyd loo sheego xoolo la gowrgowraca iyo meel wax lagu cunay u fahmeen saxna maaha gowracu waa cibaado cibaadana mowdiceediiyo meesheeday leedahay meyd xoolo loo qalayo loo gowracayana kuma soo aroorin nusuusta nusuusta sadaqada meydka loo bixinayo ku timidi sadaqaadka ay sheegayso waa sadaqo jaariye ah sadaqo jaariyeana waxaa la yidhaahdaa wixii meydka u soconayo muddo sii jiraya xadiikii abu hurayra ad garanaysaa fi saxiix muslim ida maata alinsaanu inqaaca camaluhu ila min alaat markuu meydku dhinto camalkiisu waa go-aya ilaa saddex mooye cilmi la intifaacsanayo ilmo kuusoo ducaynayo dhashay iyo sadaqatin jaariya sadaqa aad baxsatay oo socota oo muxuu ahaayey kuu soconayso kaa dambaysa ama laguu sadaqeeyo macnaha qisadan sacadna nebigu sal alay slam waa kaa yidhi biyo la cabo u sadaqeeyo ceel ama il ama meel uun dadku ka cabbaan oo la intifaacsado saas macna marka neefka aad qalayso eed neefka u qalayso isagoo nool masaakiinta sii saas man wuxuu dhalo caanaha laga maalo hadhow hilibkiisa haddii la qasho waxaasoo dhan sadaqa u socotada keebaa roog marka maalin baad gowracday gowracaan sharci ahayn hilibkiisa lacuyo lagu kala kacay iyo inuu neefku sii jiro la intifaacsado xoola sii dhalo oo neefaf kale kasii tarmaan oo keebaa roon keebaa ribix roon ila ruuxu ribixdo waay sooma wadaaddan baa waxay yidhahdeen waxa la qalo waxa la qalo walaa dadku waa gaajaysnaayeenoo hilibkaa iyo cuntadaa unbaa la iska jeclaaday saas maana laakiin bariiqu kaas ma bariiqu kaa maa maydka sadaqadu way gaadhi oo waxaa soo aroortay inuu xajku gaadhayo waxaa soo aroortay in laga muxuu ahay laga soomo oo nadarka laga bixiyo oo waxaa soo aroortay muxuu ahaaye in eh, mxuu loo duceeyo ducadu gaadhayso wahaakada waxyaalo badan oo soo arooray baa jira waxyaala laisku khilaafsanaya way jiraan sida qur-aanka akhrintiisu ma gaarhayo mise gaari maayo waxyaala laisku khilaafsanaya way jiraan waxyaala nusuuslena waa jira saas macana marka wixii nas leh sidii shaaricu u jideeyey baa loo fuline annaga jeebka anaga fahamka anaga kala imaan mayna way macana وعn abi imamt اlbahili radi allahu tacala canhu qaal samictu rasuul lahi sl lay slam rasuulkaan maqlay yaquulu leh ina allaha alle qad acطaa wuu siiyey kula dii xaqin mid kastoo xaq leh xaqahu xaqiisii buu siiyey mid kastoo xaq u saaxiiba oo xaq leh ilahay xaqiisa waa siiyey falaa wasiyata maxaa laga hadlayaa bimacnaa dhaxalka waay ina allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu xaqii uu lahaaye dhaxalka ku lahaa ruux walba ilaahay waa siiyey xageebuu ku siiyey dee qur-aankaa qaybiyey sooma saas daraaddeed ba waxaa la yidhaahdaa dhaxalka usuushiisa intiisa badan ilaahay xataa cid kale uma xilsaarina isagaa qaybiyey fii suurati nisa dhowrka aayadooda ku jira yuusiikum allahu fii awlaadikum iyo aayadda ka dambaysa walakum nisfu maa taraka aswaajikum iyo aayadda ugu dambaysa suuratu nisa yasaluunaka yastaftuunaka qul illahu yuftiikum fi lkalaala saddexdaa aayadood baa axkaamta dhaxalka intooda badan lagu ururiyey saddexdaa wixii ka haray wax baa soo raaraacay iyo masaa'il markaa laisku khilaafi doono marka ina allaha alle qad acdaa waa siiyey kula dii xaqin mid kastoo xaq leh xaqahu xaqiisa waa siiyey falaa wasiyata marka dardaaran ma ahaanin liwaarisin mid dhaxal leh oo wax dhaxlaya dardaaran ma lahaanin falaa wasiyata dardaaran liwaariin uma sugnaani mid wax dhalaya mid dhaxal leh oo xoolaha dhaxal wax ku qaadanayaay dardaaran wax kuma laha rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu afartiina way wariyeen ila nasaaiya nasaai mooye waxasanahu waxaa taxsiiniyey xadiidka axmedu axmed wtirmidiyu tirmidi wa qawaahu waxaa xoojiyey ibnu khusaymata wabnu ljaruud fi lmuntaqa xadiisku wuxuu ku yimid kadalika waxaa taxsiiniyey xadiidka shawaahidiisa shawaahid buu leeyahay xadiis kale u markhaati kacaysa shawaahidda mid ka mida ah sanadkiisa xaafidku wuxuu ku taxsiiniyey fi talkiis alxabiir saas man wakadalika buusiri isaguna alxaafid albuusiri isagana xadiis kaleo shaahidoo shawaahidda xadiiska ka mida ah, ayuu isaguna sanadkiisa uu yidhi waa saxiix ayb ibnu turkumani baa isagna sidoo kaleeto sanadkiisa jayid odhanay sheekh albaanina wuu saxiixiyey bal alimaam ashaafici caleyh raxmatullah iyo keyrkiiba wuxuu tilmaamayaa xadiidkani inuu mutawaatir yahay mutawaatirku waa nooca xadiidka ugu xoog badan waay umana baahna markaas waxay yidhahdeen xadiidku mar hadduu tawaaturkiisu sugan yahay xagga sanadka uma baahnama sixatan wa dacfa waxba ugama baahna lanna tawaaturkaa ka kaafinaya alimaam shaafici baa tilmaamay waxaa jasmiyey sidoo kale inuu mutawaatir yahay alimaam suyuuti sheekh albaanina fi lirwa buu isaguna ku tilmaamaya xadiidku inuu yahay mutawaatir ayib in allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarid waxay weeyaan xadiid asaaniiddiisa walow qaar ka mid a ah, yani haba la duro laakiin macnaha uu kutusayo iyo wax uu faa'iideynaya waa laisla ogolyahay ayib xadiidku muxuu inoo faaideeyey xadiidku wuxuu faa'iideeyey ruuxu markuu dardaarmayo yuu wax u dardaarmaya yaa loo ogol yahay inuu xoolo u dardaarmo waxaa loo ogol yahay ciddii aan dhaxalka wax ku lahayn taasina waa ijmaac waa laysla ogol yahay ayib hadal kama noqla ruux dhaxalka wax ku leh dardaarankaad u dardaarantay wax jira maaha wabitaali waa la jebin wixii aan ciddii aan dardaaranka wax ku lahayn ayaa wax loo dardaarmi karaa saas maanaa qaraabadaa kala oo maalan haddii ay maalan xaaskaagu marnaba dhaxalka kama qado waxba uma dardaarmi karto aabbahaa marna dhaxalka kama qado uma dardaarmi karto caruurtaadu marna ma qado uma dardaarmi karto laakiin waxaa dhici karta walaalahaa inay marmarka qaarkood qadaan ama wiil baa jooga ama wiilka wiilkiisaa jooga walaaluhu waa qadayaan marka waa u dardaarmi kartaa aabbahabaa jooga walaaluhu waa qadayaan waad u dardaarmi kartaa adeerka iyo dadka raximka habaryaraha iyo dooyinka iyo abtiyaasha iyo dadka iyagu dhaxalka aan wax ku lahayn waad u dardaarmi kartaa laakiin ruux dhaxalka wax kule uma dardaarmi karta laa wasiyata liwaarid haddaad u dardaarantana markaaba meesha laga saaraya dhaxalka unbu wixiisa qaadan waxaad u dardaarantana waxba kama jir masale waxay ahayd markii hore jirtay laakiin waa la nasakhay waa la bedelay fii suurat lbaqara aayaddan hadda akriyeyn kutiba calaykum ida xadara axadakum lmowtu in khayra lilwasiya yani kutiba calaykum waxaa laydinku qoray oo korkiina lagu waajibiyey midkiin hadday geeridu kusoo xaadirto xoolana uu ka tago waxaa korkiisa lagu qoray inuu dardaarmo yuu dardaarmayaa alwasiyatu lilwaalidayni walaqrabiin labada waalid inuu u dardaarmo dadka xigtadiisana inuu u dardaarmo marka waa loo dardaarmi jiray islaamka awalkiisii aayadda marka waa la bedelay xukumka waxaa bedeshay markay soo degeen aayaadka dhaxalku yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari milu xadi lunsayayn aayaadka dhaxalka qaybiyey markay soo degeen dardaarankii dadka dhaxal kale wax loo dardaarmi lahaa aayaadkaasaa badelayo ilaahay baa xaqoodii siiyey soma ina allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarisin qoladaa looma dardaarmi karo aayaddu marka waxay kusoo soo baaqi ahaanaysaa walaqrabiina waa loo dardaarmi karaa dadka xigtadaada oo kuwee ah kuwaan dhaxalka wax kulhayn kuwaan dhaxalka wax kulahayn oo xigtadaadii qaraabadaada waad dardaarmi karaysa amaa kuwa dhaxalka wax kule maya ayaga dardaara kuma ansaxay ayib aayaddu mansuuqa ma mukhasasa oo waa la khasisamiya khilaafun bayna alculama haddama geli karayn ayib xadiidku marka macnahaasuu faa'ideynaya marka waxaa la doonaya in la ilaaliyo xaydka xaydka yani dulmiga inaad dad dhaxalka wax ku haddana dardaaran ugu darto waa dulmi inaad sulif wax ka siyaadsan intaad dardaaranto aan lagula ogolaaninna iyadana waa dulmi waataan soo iyadana soo marnay macnaha ayib waa ka ilahay tabaaraka watacaala aayadda qur-aanka faman khaafa min muusin janafan aw fa faaslaxa baynahum falaa isma calayh kii dardaarmay ama cadaalad darro ama dembi haddaad uga baqdo oo meeshii dardaaranka uu lahaa meelaan ahayn buuba dhigayba cadaalad darruu ku kacay marka waa inaad hagaajiso waa la rakibi dib baa loo hagaajina sooma wixii khaldanaa baa la saxaya dardaarankiisii khaldanaa o dhan waa la hagaajinaya waa miduu rabbilahi tabaaraka watacala kaa dambi idinka soo gaari maayo hagaajiya wixii khaldamay oo ruuxan uu ka tegay mana ayb waxaa wariyey xadiidka addaara quطniyu daara quطni baa wariyey min xadiidi ibni cabaasin xaal uu yahay radi allahu canhuma wazaada wuxuuna ziyaadiyey fii aakhirihi wuxuu ku ziyaadiyey xadiidku waa xadiid abi umamat albahili kaa hore laakiin daara quطni baa wuxuu ka wariyey ibni cabaas markuu ibni cabaas ka wariyeyna wuxuu ku siyaadiyey lafdiga ziyaadadan uu ku daray wazaada wuxuu ziyaadiyey fii aakhirihi wuxuu ku ziyaadiyey ilaa an yashaaa inay doonaan mooye alwarasatu dadka dhaxal kale maxaa laga wadaa falaa wasiyata liwaariin ila an yashaaa alwarasatu waay dadka dhaxal kale inay ayagu ay doonaanoy ogolaadaan mooye wa isnaaduhu xadiidka sanadkiisuna waa kan dambe daaraqutni uu warinaya ibn cabaase isnaaduhu sanadkiisu xasanu waa xasan bu hadalkaasi xaafidku iyo xukumkaasi uu leeyahay sanadku waa xasan xasan ma ah ayb lanna sanadkiisa waxaa ku jira cataa alkhuraasaani nin layidhah oo uu xaafidku laftiisa ku sheegay fi taqriib inuu saduuqun yahimu kaiiran wayursil wayudallis buri waa saduuq laakiin waa nin ismoodsiis badan irsaalka iyo tadliiskana caamku ah waa midda labaad inqiaac baa ku jiro cabdulahi bn cabaas muusan soo gaadhin waxbana kama maqan sida uu abu daawuud iyo cabdilxaq alishbiiri iyo ibn cabdilhaadi iyo keyrkoodba ay xaqiijinayaan sanadka marka dacfina waa ku jira inqiaacna waa ku jira saas daraaddeed sanadka noocaas oo kale a ah, xasan lama yidhaahdo ayib laakiin waxaa sax ah in la yidhahdo xadiidku duruq kaluu leeyahay ariiqani daciifba ha ahaado laakiin duruq kaluu leeyahay waa isxoojinayaa ziyaadadani duruq kaleetoo xoojisuu yeelan kara saasuu xasan ku noqon kara sidaana waa sisaasana saxad daraadeed baa xaafidka laftiisa kutub kale kutubtiisa ka mida ah xadiidka markuu soo arooriyo turuqdiisa uu ku sheegay bacfi ku sheegay ayaa wuxuu yidhi waida ndama bacduha ilaa bacdin qawiya alkhabar buui turuqdaasi markii ay isu dulmaan oo isu tagaan ayuu xadiisku xoogaysanayaa buui laakiin sheekh albani caley raxmatullah xadiiska wuxuu ku sheegay munkar ziyaadada markuu wato ilaa an yashaa alwarasat lafdi kale ilaa an tujiiza alwarasat wuxuu leeyahay waa munkar saas man shawaahidiisana kulli wuxuu leeyahy wax togan maaha ismana isxoojinaysu barwaaga ayuu sidaa ku odhanaya xadiiku markaas xadiis sacadiisa aad loogu muransan yahay qaysan dambe ilaa an yasha alwara muxuu faaideynaya qaysanay faaideynaysaa waxay faaideyneysaa hadduu u dardaarmo hadduu dardaarmo dardaarankiina dadda xal kale uu u dardaarmo dardaarankaasi inunkuna waxay ku xidhan tahay dadka dhaxal kale inay ogolaadaan hadday ogolaadaan oo raalli ku noqdaan sax waay waa soconaya hadday diidaanna dardaarankaasi ma jirayo waa la jebinaya saasma sidaas faaideyna masaladaasina waa masalo laisku khilaafsanya masale laisku khilaafsan yaha lababa way isku khilaafayaan haddii fuliska ka badan dardaarmo dadkii dhaxalka lahaa hadday diidaan ma soconayso waa laisla ogoliy hadday ogolaadaan ma soconaysaa waxay u badan yihiin way soconaysaa haddii ruux dhaxalka wax kule u dardaarmo laakiin ay dadkii dhaxalka lahaa ilan iyagaa loo banaynahaye iyagii ogolaadaanna waxay leeyihiin culimo badani waa soconaysaa maxaa yeelay kama badna mas'aladu in xoolihii iyagu ay lahaayeen ay ruuxan ku sabaqaysteen soo ma wixii iyagu ay lahaan lahaayeen oo dhaxli lahaayeen oo iyaga dhaxalaan ay u qaadan lahaayeen unbay ruuxan uga tanaasuleen ku sadaqaysteen hadday doonaanna way u diidi karaan sooma maalan ninkii wuxuu yihi xaaskayga ayaan intaa u dardaarnay dardaarankaa hadday la ogolaadaan dadkii dhaxalka lahaa oy ku sadaqaystaan xaaska waa xoolahoodii way heli karaan ila waxay heli karaan intay qaataan inay siiyaan sooma dardaarankiisiina inay fuliyaan waa heli karaan oo xoolahooda saa uga tanaasulaan wa kadalika sulis wixii ka badan hadduu dardaarmo ayadana waxay ku xidhan tahay cala ijaazati alwarasa dadka dhaxal fale inay ogolaadaan hadday ogolaadaan waa soconaya hadday diidaan waa qaadanaya saasman masaladu marka kama badna bay leeyihin sida shekhulislaam ibnu taymiya ibnu qayimi ay leeyihiin kama badna inay wixii iyagu ay qaadan lahaayeen ka tanaasuleen ay ku sadaqaysteen ruuxan loo dardaarmay ama la siiyey ee uu ruuxii dhintay uu u dardaarmay intaa kama badna ruuxuna wuxuu isagu leeyahay waa sadaqaysan karaa sooma waa sadaqaysan karaa waa haddii la yidhaahdo ilaa an yashaaa alwarasatu lafdigaasi hadduu daciif noqdo hadduu xasan noqdo bimajmuuci turuqihi sida culamada qaarkood leeyihiinna isagaaba inagu filanba oo doonitaankooda iyaga ogolaanshahooda ayaa wax badani ku xidhan yahay macna sidaas weyaan culimadu waxay kala qaadayaan qaar ka mid ah ogolaanshahooda ay ogolaadeen ama ruux dhaxal kale in loo dardaarmo ama sulis wax ka badan inuu dardaarmo ruuxan dhimanayaay ogolaanshahooda waxaa la kala qaadayaa inay tahay intuu nool yahay hadday ka ogolaadaan markuu dhinto kadib way ka noqon karaan saasay u badan yihin markuu dhintay kadib hadday ogolaadaanoy socodsiiyaanna taasi waa laazimaysaa bay leeyihi maxaa laga baqayaa inta uu nool yahay waxoogaa waa laysu mujaamalaynaa qaarkood waxaa laga yaabaa inay kaba baqaanba oy baqdin darteedba ula ogolaadaan sooma qaarkood waxyaalo kale inay xeeriirayaan baa dhacaysa laakiin markuu dhinto khiyaar bay leeyihiin inay yidhahdaan waxoogaa maya siday wax naga necbeen wax nagii waa ku noqday ah, xaqbay leeyihin laakiin ijaazadii ogolaashuhu dhimashadiisa kadib hadday noqoto inay ogolaadeen taa hadda wax cadaadinayo maba jiro sooma waa waxoodii ka tanaasulin ogolaadeen markaas hadal ma laga ayb wacan mucaad bni jabalin radi allahu tacala canhu qaal inta badan waayahan dambe dadka reer magaalka haba ku badnaatee aad waxaa u badan in xayf iyo dulmi fara badan laga galo dulqaaranka oo weliba yani nooc xasha iyo min jeclaysi iyo lagu saleeyo waxaad arkaysaa waa dadka waxaa u badan inta badan aan aqoonta badan diineed lahayne tacliimta maadiga intay barteen qaarka inta badan gaalada ku dhex koray oo gaalada la noolaadayoo aan aqoon badanba ka warhayninba shareecadii iyo dhaqankeeda dulmi fara badan baa ka dhaca markay dhimanaya dadka waxaa ugu nasiixun ninka daqiiqadii naftu kasii dhacaysay haddana dad banginahayo oo eexanahayo oo dunuub waaweyn galahay soma quraaba dhimanaysa itahagaaji oo dulmiga iska daa xoolahaaga intaad nooshahay haddaad dadka xaqale u qaybinaysana xaqaad u leedahay xaaskaaga gurigan sii ilmahaaga kan sii waxan sii adeerkaas sii xaqaad u leedahay laakiin waxaa la doonayaa wixii caruurta iyo xaasaska ku saabsan haddaad nolosha ku qaybinayso cadaalad samee waa soo marnay sooma ittaqu llaha wacdiluu bayna awlaadikum anagi soo marnay haddaad adduunka ku qaydinayso cadaalad samee haddaad dhaxalku haddaad ku qaydinayso dardaaran aada samaynaysana ayadana cadaalad samee oo cid aan dhaxalka wax ku hau dardaarmi intaasoo dhan waxaa ka fiican shareecadaa u qaydin doontee adiga adigoo fayow intaad saaga dardaaranto wixii kale shareecada uga tag soo kaagama fiicnaba kulkaaga waxaa saysiin karto saysiy ku saybtay laakiin inta kale shareecadaa u qaybina adigu ka xilla ow faraha ka qaad an mucaadi bni jabalin radi allahu anhu tacala canhu qaala wuxuu ihi qaala nabiyu nebigu wuxu yhi sal lay aslam ina allaha alle tasadaqa waa sadaqaystay calaykum korkiinna wuxuu ku sadaqaystay biulusi amwaalikum xoolihiinna saddex meelood meel ka midoo ah idinku sadaqaystay cinda wafaatikum dhimashadiinna agteeda ziyaadatan xaal ay tahay fii xasanaatikum ama ziyaadatan kordhin darteed fii xasanaatikum wanaagyaalkiina dhexooda la kordhinayo markaad dhumanaysaan buu ilaahay wuxuu idinku sadaqaysto tasaruf idiin siiyey xoolihiina saddex meelood meel inaad sadaqaysan kartaan xasanaadkii intaad noolaydeen aad samaysateen baa lagu siyaadinaya inaad waxbadsataan ayaa loogu talagalay wariy xadiikana addaara quطniy baa wariyey sanadkiisu waa daciif lanna ismaaciil ibnu cayaash baa ku jira wuxuuna ka warinayaa nin basri ah riwaayadiisa shaamiyiinta aan ahayn shaamiyiinta wuxuu ka wariyo waa saxiix shaamiyiinta cid aan hayn xijaaziyiinta basriyiinta muxuu ahay kuufiyiinta wixii hayru shaamiyiin ka wariyana waa daciif sheekiisu marka waa basri wabitaali sanadku waa daciif saas daraadeed baa xaafidku ibn xajar salsuuf alxabiirka wuxuu ku leeyay fiihi ismaaciil ibnu cayaash wa shaykhu wahumaa daciifaan ismaaciil ibnu cayaash baa ku jira iyo sheekiisa labaduna waa dacafule mana saas w marka xadiisku sanadkiisu waa daciif ayb wa akhrajahu waxaa soo saaray xadiidka laftiisa axmedu axmed baa soo saaray walbazaaru iyo bazaar min xadiisi abidarda xaal uu yahay abudarda ayay labadana ka waranay axmed iyo bazaar isla xadiiska laftiisa isagana sanadkiisu waa daciif lianna sanadka waxaa ku jira nin la yidhaahdo abubakr ibn cabdillahi bn abi maryam oo aimadu ay daciifiyeen sidaasuuna ku cileeya xadiidka alimaam alhaytami wabnu maajah baa wariyey wa ahrajahu waxaa kaloo soo saaray ibnu maajah baa soo saaray kadalika taxaawi iyo bayhaqina way la wariyeen min xadiisi abi hurayrata xaaliya radia allahu canhu saasman markuu xadiisu abi hurayra yahayna isagana sanadkiisu waa daciif lanna alxata bna camrin xadrami nin yihahdaa ku jiro matruuka laakiin waxaa raacay oo mutaabaceeyey cuqbat min asam nin la yidhaahdo oo abu nucaym fi lxilya isaguna waa daciif saddexda xadiisba marka sanadkoodu ma nabadgashana markuu yahay xadiiu mucaad iyo markuu yahay xadiiu abidarda iyo markuu yahay xadiiu abi hurayra saddexduba dacfi baa ku jira xaafidku muxuuna yidhi marka wa kulluhaa dhammaantood buu yihi xadiistani daciifatun daciif waay kulligeed sanadkeedu ma fayoobo way tabar daranta laakiin warkase lagu noqoye qad yuqawi inuu xoojiyaa laga yaabaa bacduha axaadiistan qaarkeed bacdan qaarka kale inuu xoojiyaa dhici karay wallahu aclam yacni dacfigu hadduusan sii darnayn axaadiistuna ay dhowr tahay labiyo wixii ka badan way isxoojinayaan way isu markhaati kacaya marka dacfigay kabmaya xasan buu markaa gaaraya xadiidka saasuu marka xaafidka ku taxsiilinaya bimajmuuci turuqihi shekh albani caleyh raxmatullah fi lirwaa alhaliil isaguna markuu xadiiska aad uga hadlay oo uu takriijiyey kadib wuxuu yihi oo duruqdiisa soo uroriyey wuxuu yihi wakhulaasatu lqowl ana jamiica turuqi alxadiidi daciifun shadiida dacfi buud warka murtidiisu waxay xadiiskan duruqdiisa kulligeed waa daciif dacfigeed weliba waa daran yahay buud ilaa dariiqa labaad iyo ka saddexaad iyo ka shanaad mooye oo dacfigood waa fudud yahay buud markaasu wuxuu leeyahy fainii araa ana alxadiida bimajmuuci hadihi turuq alaa yartaqi ilaa darajati alxasan saddexdaa duruqee xoogaa yara kabli kara een dacfigoodu sii darnay buu xadiidku ku gaadhayaa buu ihi xasan ku gaadhay xadiidku marka waxaa la dhihi karaa waa xasanun liayrihi ah, xasanun bimajmuuci turuqihi waa la xujaysan karaa marka ayib waxaa u markhaati kacayo shaahid ah xadiidkii sacad soo garamayso kii sacad haddaan soo marnay ee nebigu u ogolaaday xoolihiisa suluskii inuu sadaqayso saxiixaynka ku yaallay kaasaa waa washaahid usii ah usubaxaadka xadiisku marka waa sugan yahay macna waana soo marnay waxa uu faa'iideynayo in ilaahay inoo ogolaaday inaan xoolaheenna saddex meelood meel ka mid a ah. markaan dhimanayno geeridu nagu soo xaadirto inaan dardaarmi karno intaa ubu inoo faa'iideen waana masale marka laisla ogol yahay oo aan hadal ku jirin baab lwadiicati wadiicadii wuu baabu yahay alwadiica waa ammaanada laysu dhiibto waay ismun licaynin yadacuha maalikuha ow naa'ibuhu cinda aakhara liyaxfadaha waa shay ruuxii iska lahaa ama naa'ibkiisu uu dhigahayo ama u dhiibanayo ruux kale si uu u xifdiyo oo ugu ilaaliyo taasaa wadiicada la yidhahdo waa shayga ammaanada allahna w ammaano lagu dhiibta can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi radi allahu canhuma can inabiy sal lay aslam qaala nabigu wuxuu yihi man uudica ruuxii la ammaanaysto ama lagu ammaanaysto wadiicatan ammaano falaysa ma ahaanin calayhi korkiisa damaanun wax damaano ah ammaanadii loo dhiibtay hadday wax gaadhaan ama ay dhacanto ama dhub ku yimaado damaano male laguma laha w man falaysa alayhi damaan akhraja waxaa wariyey xadiidka ibnu maajah baa wariyey wa fii isnaadihi sanadkiisana dacfun baa ku jira buuhi xaafidku sanadkiisa dacfi baa ku jira sanadkiisa dacfi baa ku jira laba sababood midda koobaad weeyaane waxaa ku jira in la yidhaahdo almusana bnu sabaax oo uu taqriibka ku sheegay xaafidku inuu yahay daciifun ikhtalata biakhra yani waa nin daciifa ah cimrigiisa qaybtii dambena wuuba isku dardarmadayba talkhiiskana wuxuu sheegay inuuba matruuk yahayba xukumka dambana ka adag aad buu u adkeeyey ninkaas waa ku jira sanadka nin la yidhahda ayuub ibnu suweyd oo culimada xadiiska qaar ka mid a ah ay daciifinayaan isagana wuu ku jira oo axmed iyo ibnu maciin iyo bukhaari nasaa abu xaakim keyrkood baa daciifinaya ayb labadaas sababadba xadiisku daciif buu laakiin wuxuu leeyahay mutaabacaad ibn lahiica ibn xibbaan fi ducafaa wuxuu ku keenay musaabaca ibn lahiica uu raacayo ninkaa hore ee musallam sabax bariid kalena wuu leeyahay oo xadiiska xoojin karaya saas daraaddeed baa sheekh albaani xadiidka ugu taxsiiniyey bimajmuuci turuqihi buu ku taxsiiniyey ariiqyadaasoo mid fayow uusan jirin markii laysu geeyo way isxoojinayaan buu leeyahy irwaaga saasuu ka odhanayaa saxiixadana silsila saxiixana sidaasuu ku leeyahy wa kadalika saxiixu ibnu maaja isagana xadiika uu ku taxsiininaya xadiika marka uruqdiisa iyo marka laysu geyo mutaabacaadkiisa xasan waa noqon karaya muxuu faaideynaya way xadiika xadiiku wuxuu faaideynaya masalada amaanada amaanada amaanada in la xifdiyo oo la ilaaliyo horta waa waajib sharci ah haddaad amaanada qabataba oo dadka ka qaado inaad xifdidood ilaaliso waa waajib sharci ah sida rabbi ilaa aad dadkii lahaa gacanta ka geliso siduu rabbi tabaaraka wa qur-aanka ku yidhi ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha allah wuxuu idin amrayaa ammaanooyinka inaad gudataan oo ciddii iska lahayd aad u gudataan sidoo kale xadiidka abi hurayra oo abu daawuud iyo tirmidiy xaakim ay soo saareen waa ka nebigu yihi sal lay waslam addi lamaanata ilaa man i'tamanaka walaa takun man khaanaka waa xadii saxiix yani ammaanada u gudo ciddii ku aamintay cidda ku khayaantana ha khayaamin khayaano khayaanaha kaga jawaabi waay man ayb marka ammaanada ilaalinteedu waa waajib sharci ah waana mas-uuliyad aan qaadnay way mas-uuliyadaan qaadnayna waa wax lagu weydiin ayb ammaanada markeeda horeba inaad aqbasho oo shaygan inaad ruuxa u hayso ood u xifdido aqbashaayo ma laazim bay kugu tahay ayb culimada qaar waxay leeyihiin mar waajib bay noqon kartaa mar waajib bay noqon kartaa waa haddii cid kaleeto oo ammaanadaa qaban kartana ayna joogin haddaad adigu diiddana ay dayacmayso ruuxiina meel kale uu ku xifdista uusan haynin xaaladdaa iyadaa waa waajib leanna mu'minka inaad caawiso xoolihiisana xifdintiisa aada ugu gargaarto waa waajib sharciga w saas man cid kaloo u hayn kartana ma jiro adigii haddaad diiddana xoolihii waa dayacmayaan meel kalena looma hayo xilligaa way kugu waajibi inaad ka qabatood u xifdido marna waxay yidhaahdaan sunnay noqon sunnay noqonaysa oo waa marka aad ku kalsoon tahay inaad xoolahan ammaanadoodana gudan karto markaa sunno weyaanoo dadka inaad u qabatahay dee ajir baad ka heli ilaalintoodaasaa ajir ka helaysa oo waxay soo gelaysaa aayaddii qur-aanka rabbi yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa wanaagga iyo sabafalka isu kaashada waa nooc iskaashiyo loo baahanyahay ayb waxaa kalay soo gelaysaa xadiidkii nebiga sal ly aslam uu yidhi wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih allah addoonka waa u kaalmaynaya intuu walaalkii u kaalmaynaya marka xoolihiisa inaad u ilaalisood u xifdidood dukaanka u dhigtood muxuu ahaayey aad waa waa nooc oo muxuu ahaayey kaalmo a ah waay kaalmadaasi marka adiguna ajir baad ka heli isaguna waa intifacsanaya waa mustaxab marka ajir baad ka heli waa goorma waa markaad isleedahay ku kalsoon tahay inaad ilaalin karto ku kalsoon tahay ammaanadaa inaad gudan kartood ilaalin karaysa waxay yidhahdaan marna xaaraanba wey inaad qabato marna xaaraanbayba noqonba waa goorma waa ruuxa is-og oo naftiisa og inuusan ammaanadan ilaalin karin ah, inuusan ilaalin karin baad ogta markaasoo kaleeto inaad qabato maaha leanna qabashadaadu bimacnaa waa curba lilhalaag waay xoolahan inay baabacaan ammaanadan inay lunto iyo curbowt inaad qabasho marka qabato xaaraan bay kugu tiri saas macnaha haddaabad isleedahay ma ilaalin karti oo mas-uuliyadda ma gudan karti oo xoolahana weyn kaa fakan haddaabad tuhunsatood aadan islahayn waad ilaalin kartaa ha qabanay markaa saas wey maana ayib ammaanadii haddaad qabato waa inaad ilaaliso meeshii lagu ilaalin jirayna waa inaad ku ilaaliso xirdulmitli bay dhaha culimadu ah, meeshii lagu ilaaliyo hadday lacag tahay meesha lacagaha la dhigo hadday dhar tahay meesha dharka la dhigo hadday muxuu ahaay tahay ee guri iyo caqaaraad iyo maguurto tahay qaabka loo xifdiyo curfan meesha lagu xifdiyey qaabka loo xifdiyo curfan iyo dhaqanka iyo caadada waa inaad u xifdido ayb haddaad saa u xifdido oo adoo dadaalahayay oon dayicin oon gabood falin musiibo rabbi ku timaado markaa laguguma laha waa mida xadiisku ka hadlayo nebiguu leeyahay man uudica wadiicatan falaysa calayhi damaanun damaano laguguma le markaas lanna waxa weye yaduka yadu amaana gacantaadu markaa waa gacan ammaano gacanta ammaanana waa gacan samafal mar haddaad samafalo tahayna maa cala almuxsiniina min sabiil waay saas jib laguguma le lanna ixsaan baad samaynaysa mana aadan gabood falin ayb haddaad gabood fasho oo intaad qaaddo ammaanadii aad markaasi aada gabood fasho ilaalinteedii baa dayacday meeshii la dhigi lahaa baadan dhigin adaa sabab u noqday hadday soo baxdo dayac adiga xaggaa ka yimid ama xadgudub inay ku luntay waa lagugu yeelana markaa markaa korkaaga waay sidaasaa marka loo kala qaadaya xadiidku middan uu ka hadlayo waa markii si caadiya loo xifdiyo amaa markii ay dayacanto dacasi ku dayacanto jamaahiiru ahlilcilmi waa isla ogol yihiin markaa in lagugu yeelanayo saas maana masale kale iyadana meesha ku jirto baraarujin mudano ammaanadu waxay ammaanatahay xugum ammaano qaadanaysaa inta aadan ku tasarufin oo aadan isticmaalin haddaad ku tasaruftood isticmaasho ammaanadu ammaanaminimo waa ka baxaysay dayn bay isu bedelaysa daynna ama ha dayacanto ama yayna dayacmin ama ha la qaato ama yaa la qaaday laba goraba waa lagugu leeyay soma lacagtiibuu kuu dhiibtay wuxuu ku yidhi dukaanka iigu hay dukaankaagii iyo lacagtaadii waa dhex gashatay bimujarad aad dhex gelisayba dayn bay isu bedashay waa kugu leeyahy laba gooraba hadday lunto haddayna lumin waa dayn korkaaga saaran saas man marka isticmaalka ayay ammaanadu isugu bedashaa dayn isugu bedelaysa haddaad rabto marka ammaanadan aad qabanayso inaad isticmaasho haddaad doonayso waa inaad dadka aad ka qabanayso u sheegto inaad isticmaali doonto adoon u sheegin haddaad iska isticmaasho iyaduna waa qalad lanna waxa wey waa tasarufun fii milki lgayri bikayri idnihi wa meeshaa iigu haybu ku yidhi ku shaqayso masaafii ya haddaad ku shaqaysan rabto ammaanada waa inaad dadka kuu dhiibtay aad tidhaahdo waa ku shaqaysanayaa mar alla markaad usoo baahataanna waad iga helaysaan soo ma asagana dan baa ugu jirto dee dayn bay u noqotay korkaana uu ku leey adigana danbaa kuugu jirto xoolihii waad ku shaqaysano waad ka faa'iidi soma laakiin markaa waxaad ku kala geli waa dayn ee ammaano ma ah ayib taana sidaa wey waa midana xawaaladaha iyo ay sameeyaan oo inta badan dadkuba u badan yihiin laakiin marar fara badan waxaa laga yaabaa inay dhacdo inaan dadkii idanba la weydiisanin la dhihin xoolaha waa ku shaqaysanay haddii idan uu yahay idan curfi ah iyo idan lafdiga ah, haddii waa isku mid idanka lafdiga ah waxa weeye markaa lagu dhiibanayo yaan afkiisa waxaa ka qaaday xoolahaygaan dhex gelinaya waa ku shaqaysanaya iyo waayaha waa lafdi kaa lafdigaa waxaa la mid a ah, haddii dhaqanka suuqa ka jira laysla yaqaano uu yahay xoolihii laysku dhiibto ruuxa waa u dhiibanaysa inuu ku shaqaysan doono adiguna waxaagii aad ku leedahay haddii sidaa curfi iyo caado la yaqaano iyo isaguna ku tala gashan yahayna in afka lagaga wada hadlo uma baahno curfigaa iyo dhaqankaas baa wuxuu noqonayaa sidii wax lagu wada hadlo oo kale lanna ruuxu waa ogsoy waana ku talgashay soma waa mid manaa qaacidada fiqiga ah. almacruufu curfan kalmashruuti shartan ay dhahaan w wixii curfi ahaan laysla ogyahay oo dadku isla garanayaan oo ku wada talagashan yihiin sidii wax lagu wada hadlo o kale ka dhigan marka ama waa inuu curfi ahaan u jiro ama waa inuu lafdi ahaan aad uga qaado markaasaad xoolaha ku shaqaysan kartaa oo marka ay dayn isu bedelayaan haddii la murmo oo ammaanadii laysu dhiibtay ruuxii loo dhiibtayna uu yidhaahdo anigu meesheedii baan ku ogaa mana dayican halkaasaan geliyey musiibaa ku timid iguma lihi ninkii u dhiibtayna uu yidhaahdo maya dayacdaa jira xoolahan meeshoodii maadan dhigin waad daboo fashay ama waad ku xadgudubtay yaa hadalkiisa la qabanaya alqowlu qawlu lmuubac biyamiinihi waay ruuxa ammaanada loo dhiitay baa hadalkiisa la qaban laakiin waa la dhaarin daallayadiisiyo damaano mahay adaa aaminay somada aaminin keliyeeta sidaa inay wax u dhaceen unbaa la dhaarin hadduu dhaartana warku waa dhamaaday waqtaada allaha dhayo meel kale wax allaha kale iskaaga sahay taasi waa dhammaatay marka hadalkiisaa qabasho leh maca yamiinihi dhaartiisana waan raacinayman waa haddii tuhma timaada man wuxuu xaafidkuuna yidhi wa baabu qasmi sadaqaati sadaqooyinka qaybintooda baabkeedu taqadama wuu soo hormaray buui fii aakhiri zakaati kitaab zakaat aakhirkeedu inagu soo hormaray ila maxaan ku dhex jirnay kitaab ulbayc somalna ku dhex jira sadaqaadka sida loo qaybiyo meelahan in lagaga hadla hadday ahaan lahayd waan ka soo hadlay wa baabu qasmi lfayi fayga qaybintiisa iyo wlhaniimati haniimada qaybinteeda baabkeediina yati wuu imaan doonaa buuhi caqiba aljihaadi jihaadka gadaashiisa ku imaan doonaa buuhi insha allah shayga waxaa la yidhaahdaa waa xoolaha gaalada laga qabsado iyagoo lagula dagaalamin waxay ka cararaan oo sidaa gacanta muslimiinta ku gala see loo qaybinay haniimadana waxaa la yidhaahdaa waa xoolaha dagaal lagaga qabsado gaalada ayadana see loo qaybinay labadaasi waxay noo imaan doonaa buuhi kitaabuuljihaad oo soo socda markii aan ka baxno gadaashiisaan ku keeni doonnaa labadaas amaa sadaqaadka iyo zakaadka iyo iyaga qaybintoodu waan soo hormarina bu iyaga xaggan kaga soo hadlana sidaasuu marka inoogu ogyahay kitaab albeyc iyo axkaamkiisii waxaa inoo bilaaban doona insha allahu tacaala kitaabu nikaax iyo isagana yani kutubtii kale raacsaneed ee islabaabkaa ku saabsanayd ayaa inoo wixi doona insha allahu tacala habeenada wiigga oo dhanna insha allah kitaabku wuu jiri doonaa wabilahi tawfiiq وsl اllهma وsلم عlى نaبyina mحamd وعlى